رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين الحمد لله رب العالمين waalcaaqibatu lilmuttaqiina walaa cudwaana ilaa cala aldaalimiin wausalii wausalimu calaa nabiyina muxamed wacalaa aalihi waasxaabihi waman ihtadaa bihadyihi ilaa yowmi iddiin baabu tawba waxaan qaadanaynaa oo aan ku jirnaa weli riyaadu ahaa baabkii labaad ayaanu gelaynaa markii aan ka soo baxnay kadib baabkii koowaad ee nalo caddeeyey ikhlaas inuu wanaagsan yahay ikhlaasku inuu yahay waxa keliya camalku ku hagaago ilaahayna ku aqbala subxaana wa tacaala baabka labaad waxaan ku qaadanaynaa baabkii towbada soo noqoshada in ilaahay loo soo laabto haddii dembi la galo waayo dembiga aadami baa loo yahay qof dembi ka maqan oo shiikh iyo shariif ah caalim iyo caami ahna ma jiro sidaa darteed baa axadka waxa habboon inuu is-ilaaliyo rabbi baryo inuu ilaahay xafido haddii ay dhacdo inuu dembi ku dhacana inuusan istimraarin daa'imin balse ilaahay u soo laabto subxaana wa tacaala waa alla dembi dhaaf badan oo naxariis badan qaala alculamaa'u culimmadu waxay yidhaahdeen adtowbatu towbadu waajibatun waa mid waajibad ah oo waajibaysa min kulli denbin denbi dhammaantii in laga towbo keeno ha yaraada ha bato ha xumaada dhexdhexaad ha ahaado si kasta ha u fool xumaado dembi haddaad gasho dhammaan inaad ka tooba keeni karto fa in kaanat ilmacsiyatu macsiyadu iyo xumaanta qofka uu galay hadday tahay ama dembiga mid kudhex u dhexaysa bayna alcabdi addoonka iyo wa bayna allaahi alla subxaana wa tacaala dembiga aad gashay haddii mid uu u dhaxeeyo yahay adi io ilaahay allihii tacaalaa sarreeyey oo laa tatacallaqu aan ku lug lahayn kuna xirnayn bixaqi aamin qof aadamiya xaqiha waxay leedahay halaathatu shuruudin shardiyaala saddexa dembiga iyo macsida aad gashay adi iyo rabbigaa mid idinka dhaxaysa hadduu yahay xaq bani aadamna aan ku lug lahayn oon shuqul ku lahayn saddex shardi baa lagaa rabaa si lagaaga towbo aqbalo axaduhuma axaduhaa midood waxa waaye ay yuqlica inuu ka foqo uu ka siibto can ilmacsiyati macsiyada dembiga uu rabo inuu ka toobo keena waa inuu ka foqaa ay yuqlica can ilmacsiya waa inuu qofku ku dheganaanin waa inuu sii daayaa dembigii dhaladii qamradaad gacanta ku haysataa waad ka kabanaysaa rabbowi cafina waad leedahay cidkaa yeelaysa ma laha qashin qubka kurid marka hore dambe u tuur ayadoo dhanba macnaha oo sida noo soo socoto gooso inaadan ka soo saarin inuu qofka macaasida ka foqow ka siibto wathaani ta labaadna waxay tahay an yandama an yandama inuu ka qoomameeyo calaa ficlihaa samaynteeda waa inuu farta dhexda ka qaniina waa inuu dhabannada garaacaa maxaa kuu geeyey maxaa u cabtay maxaad u samaysay sawtuu rabbi diiday waa inuu la yimaadaa nadaamu iyo qowmamo waathaalidu midda saddexaad an yaczima inuu goosto anlaa yacuuda inuusan ku laabanin ilayhaa xaggeeda waa macsiyadii iyo dembigii uu galay ee uu rabay inuu ka towba keenee abadan weligii inuusan dib ugu laaban waa inuu casmi gaara u waa inay dhabka ahaataa saddexdaa ayaa looga baahan yahay ta koowaad waa inuu ka dhex baxa ta labaad waa inuu ka nadaamoodo waad ku faraxsan tahay allaylahee waan sameeyey beritan waan u socdaa baad leedahay rabbi saa iga saamaxo saddexdaa shardi haddii lagaa waayo waxa waaye towbadaadu ma wanaagsanaanayso fa in fuqida haddii la waayo axadu ahalaaati saddexdaa midood lan tasixa ma saxiix noqonayso ma hagaagaysee ma toosayso towbatuhu towbadiisa saddexdaa haddii lagaa waayo towba melihi wa in kaanat ilmacsiyatu macsiyada iyo dembiga la galay hadday tahay tatacallaqu mid ku lug leh biaadamiyin xaq aadami bini aadam xaqiisaa ku jira waa la dhacay waa la caayay waxbaa laga qaatay waa la xatay waa la qadfay xaq bini aadam baa ku jira fa shuruutuhaa shardiyaalkeeda marka laga towba keenayo arbacatun afar waaye afar shardi ayay markaa noqonaysaa haadihi alhalaafatu saddexdaa aanu soo sheegnay saddexdaa ayaga ah ee aannu soo tilmaanay waa inuu la yimaado iyo wa an yabara'a inuu ka beri noqdo uu iska tirtiruu bannaanka ka istaago min xaqi saaxibihaa saaxiibkeed xaqii xaqa qofka dembiga laga galay xaqiisa waa inuu beri ka noqdaa waa inuu qofkan iska tirtiraa kana beri noqdaa fa in kaanad maalan maal haddii ay tahay aw naxwahu ama wax la mid ah ee uu ka qaatay raddahu ilayhi waa inuu xaggiisa u celiyaa wain kaanat xaddu qadafin xad qadaf hadday tahay qadaf xadkeed haddii ay tahay wuu qadfay zaaniyad waaye buu yidhi dadku aad bay isugu tuurtuuraan waxyaabo noocaasoo kale ah saa darteed haddii qadaf xadkii uu yahay iyo waa naxwahu wixii la mid ahbaa makkanahu waa inuu u geliyo minhu xaggiisa inuu u suurogeliyo maxaa laga wadaa waa inuu dhahaa iga aabso macnaha waa inuu u makaniyaa waa inuu u suuro geliyaa minhu xaggiisa inuu ka aarguto aw alaba ama waa inuu ka dalbaa ee uu ka codsadaa cafwahu cafintiisa walaalow kucaayi iska kay cafi walaalow ku xantay saasaa kudhe iska kaydaaf dhaaf xoolaan kaa qaatay maalmo jeebkaagii baan kala baxay maadan ogeyn waxaan kugu gudana ma hayo iska kay cafi aw alaba ama waa inuu ka codsadaa cafwahu cafintiisa wa in kaanad hadday tahay hiibatan xan istaxan xalaal noqdaa minha xaggeeda walaalow ku xantay maalin iga aarsa wayajibu waxaa waajibahaya an yatuuba in laga towbo keena min jamiici dunuubi dembiyaalka dhammaantood wax allaala wixii dembi aad gashay shan haddaad gashayna ka wada towbakeen lix haddaad gashayna ka wada towbakeen fa in taaba hadduu axadku ka soo laabto ee uu ka towbo keena min bacdihaa dembiga gobolka mid ah saxad way ansaxaysaa towbatuhu towbadiisa towbatuhu towbadiisu way ansaxaysaa waa intee waa cinda ahli lxaqi ahlulxaqu sida ay qabaan min dalika dembi dembiga asaga ee uu ka towbo keenay towbadeedu way ansaxaysaa afar dembi baad gashay afartii dembi aad gashaed laba ka tooba keentay labadii waa laga aqbalaya labaa kugu harsan soo ma aha waa cinda ahli ilxaq wa baqiya calayhi waxaa ku haraya dushiisa albaaqi wixii kale inta kalena markuu ka tooba keeno yuu alla ka aqbali waqad tadaaharat way iskaalmaysay dalaa'ilu lkitaabi kitaabka dalaa'ishiisa waasunnati sunnada adilooyinkeeda iyo wa ijmaacu lummati ummadda ijmaacooda iyo waxay ku kulmeen waxay isu kaalmaysay isku daahirtay soo muujiyeen calaa wujuubi tawbati towbada in laga towba keeno waajibnimadeeda calaa wujuubi tawba towbada inay waajib tahay qaala allahu tacaala ilaaha sarreeya wuxuu yidhi watuubuu towba keena xaggee u soo laabanaa ilaahayo ila allaahi alla xaggiisa u soo laabta jamiican idiinkiinba idinkoo dhan ilaahay u soo laabta ilay ee ayuha almu'minuuna mu'miniintaane mu'miniintaanow ilaahay u soo laabta dhammaantiin lacallakum waxaad mudan tihiin tuflixuuna inaad liibaantaane inaad liibaantaan ayaad mudan tihiina warhoy rabbi u towba keena wa qaala tacaala ilaaha sarreeya wuxuu yidhi istakfiruu hooy dembidaaf weydiista rabbakum rabbigiin humma kadibna tuubuu u towba keenoo u soo laabta ilayhi xaggiisa wa qaala tacaala ilaaha sarreeya wuxuu yidhi yaa ayuha aladiina kubii aamanuu ilaahay rumeeyayow tuubuu towba keena war soo laabta ila allaahi alla xaggiisa u towba keena towbatan towbo nasuuxi ah towba nasuuxo ah la imaada towbadu haddaysan nasuuxo ahayn ilaahay ma aqbalayo subxaana wa tacaala towbada aada la imaanaysa waa inay noqoto towba nasuuxo ah towbada nasuuxada waxaa la yidhaahdaa waa towbada shuruudihii aan soo sheegnay oofsatay oo wadata hadday towbadu sidaa tahay oo ilaahay subxaana wa tacaala dartii aad ula jeedda khayr iyo wanaagna aad ula timaado shuruudaha wadataa oobsata waa laga towba aqbalaya waxaa kaloo towbada nasuuxada lagu magacaabaa waa dembi inaad ka soo laabato aad goosato inaadan dib dambe ugu laabanaynin sida haddii ariga la liso caanaheeda ama caanaha rajo aan looga lahayn mar dambe inay candhadii ku laabtaan towba nasuuxa waa la yidhaahdaa say noqotaba towba nasuur la imaada wa can abi hurayra radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi samictu rasuula allah rasuulkii ilaahay ayaan maqlay sala allahu calayhi wasalama yaquul asagoo odhanaya wallaahi ilaahay baan ku dhaartee innii anigu la astakfiru allaha ilaahay ayaan dembi dhaaf weydiistaa aniga ilaahay ayaan dembi dhaaf weydiistaa wa atuubu waana u towbo keenaa oo waan u soo laabtaa ilayhi xaggiisa fil yowmi maalintii gudaheeda akhara wax ka badan min sabciina maratan toddobaatan jeer toddobaatan jeer wax ka badan ayaan aniga ilaahay maalintii dembi dhaaf weydiistaa una soo laabtaa rawaahu lbukhaariyu ayaa xadiidkaa wariya wuxuuna tilmaamayaa rasuulka sala allahu calayhi wasalam inuuna barhayo inaan ilaahay istikfaar weydiisano subxaana wa tacaala asiyo dambe la dhaafay toddobaatan jeer wax ka badan ayaan dembi dhaaf weydiistaa buu yidhi ilaahay una soo laabtaa anaga uga baahi badan wa bni yasaar almusaniy radia allaahu canhu qaala asaguna wuxuu yidhi qaala rasuulu ullah rasuulkii allaa yidhi sala allahu calayhi wasalama yaa ayuha annaas dabow tuubuu ila allah ilaahay usoo laabta wardadow ilaahay u towba keena waastakfiruuh dembi dhaafna weydiista fa innii anigu atuubu waxaan u towba keenaa filyowmi maalintii mi'ata maratin boqol jeere rawaahu muslim baa xadiidkaa wariyey xadiidkani wuxuu bayaan u yahay oo caddaynayaa xadiidka hore waayo xadiidkii hore wuxuu tilmaamay toddobaatan jeer wax ka badan inta toddobaatanka ka badan inay boqol tahay yuu xadiidku markaa tilmaamayaa yaa ayuha ayuhannaasu dadow tuubuu ila allahi ilaahay u towba keena waastakfiruu dembi dhaafna weydiista fa innii anigu atuubu waan towba keenaa fi lyowmi maalintii mi'ata maratin boqol jeere rawaahu muslim wa can abi xamsata anas ibni malik alansaariy abi xamse waa kunyadiisa anas ibni maalik waa magiciisii alansaar waa reer ansaar waa khaadimi rasuulillaahi rasuulka ilaahay khaadimkiisii shaqaalihiisii toban jir anigoo ah buu rasuulku magaalada madiine soo galay buu yidhi hooyadiibaa intay gacanta ka soo qabatay waa musuliin waxay tiri yaa rasuul allah anas waa khulaam kayis ah waa ku yaroo caqli badan inuu kuu shaqeeyaan jeclaa toban sano oo kalean u shaqeeyey buu dhahay nebiga noloshiisa weligay imna maxaad u samayn weysay weligayna uf ima dhihin sala allahu calayhi wasalam waa khaadimkii rasuulka alleh wuxuu yidhi buu yidhi ilaahay lallaahu all ayaa afraxu uga farxad badan bitawbati cabdihi addoonkiisa towbakeenkiisa min axadikum axadkiin ayuu uga farxad badan yahay saqada dhacay calaa baciirihi ratigiisa waqad adallahu ayna ka dhuntay fii ardi falaatin dhul bahgooye ah dhulka falaadka waa dhulka cidlada ah oo manaha ah makaanu halaaga ah haddii lagugu cunayana cidna aysan kuu soo gurmanayn dhul noocaasay daabadiisii uga fakatay wa fii riwaayatin werin kale oo limuslim u sugan waxay ahayd lallaahu ilaahi ayaa ashaddu daran farxan faraxan faraxa ilaahaybaa uga daran bitowbati cabdihi dabkiisa towbakeenkiisa xiina yatuubu markuu u soo laabtuu u towba keena ilayhi ilaahay xaggiisa alla waa uga farxad badan yahay min axadikum axadkiin kaana ahaa calaa raaxilatihi daabadiisa raaxilad iyo gaadiid saarnaa biardin dhulna marahayay falaatin oo falaad ah dhulka waan soo tilmaanay waa dhulka bahgooyaha ah ee cidlada ah ee oomanaha ah ee halaaga ah kaasaa markaa loola jeeda dhul ayuu markaa marahayaa nabaad iyo biyo toona aan lahayn waasicna markaa ah waa dhulka falaadka ah intaa ka bacdi asagoo daabadiisii saaran fanfalatat minhu way ka baxsatay way ka fakatayoo way ka baxsatay minhu xaggiisa wa calayha raaxiladii waxaa korkeeda ahaaday tacaamuhu wuxuu cuni lahaa tacaamkiisa wa sharaabuhu sharaabkiisa oo wuxuu cabi lahaa baabbaday saaran yihiin baabbada ayay u saaran tahay cuntadiisa iyo cabitaankiisa fa'aysa quustay marka minhaa daabadii xaggeeda suu u raadinayuu u baadi goobahayay ayuu ka quustay fa ataa yimid shajaratan geed geed ayuu markaa iska yimid oo fanqajaca jiftay fii dillihaa hooskeeda wuxuu is yidhi warniyahow naftu hadday kaa dhacaysana bal adoo wareegaaya digkiina kaadhihine geed hoostiisa iska arso ee markaa iska seexo fii dillihaa ayuu jiiftay waqad ayasa asagoo quustay min raaxilatihi gaabiidkiisii fabaynamaa wakti huwa asagoo ninkii kadaalika xaaladiisu ay sidaa tahay oo arrintaa ku sugan id huwa waaba asagoo biha dabadii qaa'imatan taagan cindahu agtiisa agtiisay taagan tahay id huwa id wakhtigaa huwa asaga bihaa waaba ayadii oo qaa'imatan taagan cindahu agtiisa fa akhada qabtay bikhitaamihaa hogaankeedii lijaankii xariggiisa oga laalaadahay yuu dhab dhahay dumma kadibna qaala yidhi min shidati alfaraxi farxadda daran ee farxad adkaan darteed allaahumma ilaahayow anta adigu cabdii addoonkaygii baa tahay allow addoonkaygii baa tahay wa ana aniguna rabbuka rabbigaa baan ahay akhta'a wuu gafay war ninka waa gafay laakiin ha la yaabina walaalayaal min shiddati alfarax farxad daran darteed ayuu markaa la gafay muxuu rabay inuu dhaho allaahumma anta rabu waa cabduka afkiisa farxaddiibaa intay ka badatay wuxuu yidhi ilaahayow addoonkaygiibaa tahay anna rabbigaagiibaan ahay rabbigaabaan ahay adna addoonkaygii baa tahay akhta'a wuu gafay ninka laakiin min shiddati alfarax wuu la gafay ninkaasuu u farxay ilaahay baa uga farxad badan adduunkiisa markuu towbo keeno gabadh aan xijaaban oo xijaab ka tagtay markay caawa towba keento ilaahay ninkaasuu u farxuu uga farxad baday afkiisa isdhaafay taariku salaad caawa salaada bilaabay ama maanta salaada bilaabay ninkaa afkiisa isgafay farxad daraaddeed allah uga farxad badnaanahay subxaana wa tacaala caasi waalidayn hooyadii aabbihii ku caasiyey ee u towba keenee taleefon hadda u diray berina lacag u sii diray ee hooye iyo aabba ka ducaystay ninkansuu u farxay ilaahay subxaana wa tacaala baa uga farxad badan iyo jawaanibta macaasida oo dhan walaalayaal rabbisa noogu leenahay maxaad u gasheen qaladka maxaad u sinaysatay maxaad u tukan weysay maxaa qur'aan u akhri weysa lagu dhihi maayo mar haddaad tooba keentay ilaahay kuu ku jeclaanaya subxaana wa tacaala ninka waa gafay min shidati alfarax buu la gafay axad madhala ah ee da ee canug dhalay suu ugu farxo ilaah baa uga farxad badan subxaana wa tacaala addoonkiisa qaladka ka soo laabta gabar dahab ka dhumay oo dahabkeedii baadida heshay say u faraxda ilaah baa uga farxad badan subxaana wa tacaala axad ee haraadsanaa ee oon haayee biyo qabow arkay suu biyaha ugu farxo yuu ilahay uga farxad badanya subxaana wa tacaala wa can abi muusa wa cabdullahi bni qays alashcariy radia allaahu canhu can ilnabiyi sal allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay waxa uu ka wariyey qaala inuu yidhi ina allaha tacaala ilaaha sarreeyay wuxuu fidiyaa yadahu gacantiisa ilaahay gacantiisa ayuu fidiyaa bileyli habeenkii liyatuuba suu uga towbo aqbalo musii'u nahaari maalinta qaladka la sameeyo qaladlaha maalintii qalad ka sameeyey ee gef sameeyey si uu habeenkii uga towbo aqbalo yuu gacantiisa u fidiyaa ilaahay wayabsudu waa fidiyaa haddana yaddahu gacantiisa binnahaari maalintii liyatuuba suu uga towbo aqbalo musii'u leyli habeenka midka qaladka gala xumaanfalaha iyo midka xumaanta sameeyey xumaantiisa si uu uga aqbalo uga dhaafo maalintii ayuu gacantiisa u fidiyaa xataa tadluca ashamsu ilaa qoraxdu ay ka soo baxdo min maqribihaa meeshay u dhacdo rawaahu muslim baa xadiidkaa wariyey gacan baa ilaahay loo sugayaa subxaana wa tacaala laakiin ma naqaalida sida markaa ay tahay suu rasuulka u sheegaan u sheegaynaa una rumaynaynaa waana ka gudbaynaa sidaa darteed baa ilaahay dembidhaaf ballaarnaantiisa yay noo tilmaamaysaa habeen iyo maalin yuu ilaahay dembi dhaafaa subxaana wa tacaala toban sac caawa saddex markaad u baahato towbakeen xafiiskiibaa xiran lagu dhihi maayo waa ballaqan yahay oo albaabka toobada markaa way noo furan tahay wa can abi hurayra radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu ullaahi rasuulkii alle wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalama man taaba qofkii towba keena qofkii soo laabta qabla an tadluca ashams qoraxdu intaysan ka soo bixin oo aysan ka soo dhalanin ka hor min maqribihaa maqribkeeda iyo meesha ay u dhacdo taaba allaahu calayhi ilaah wuu ka towbo aqbala subxaana wa tacaala rawaahu xadiidkaa wariyey albaabka towbada wuu noo furan yahay ilaa qoraxdu ay ka soo baxda meeshay u dhacdo laakiin maalintii taa la gaaro qof kasta oo towbo keena oo ilaahay rumeeya oo iimaan la yimaada wax laga aqbalayaa ma jiro toobakeenku wuxuu furan yahay ama qofka uu ka xirmayaa laba wakhti marna waa wakhtigaanoo waa markay qoraxdu ka soo baxda meeshay u dhacdee maqribka ah ka hor qof allaala qofkii towbo keena ilaahi wuu ka towba aqbalaya subxaana wa tacaala wa can abi cabdiraxmaan cabdullaahi bni cumar bni alkhadaab radia allahu canhuma can ilnabiy nebiga xaggiisa waxa uu ka wariyey qaala inuu yidhi nebiga ina allaha ilaahay jala ina allaha ilaahay casa wajal yaqbalu waa aqbalaa towbata alcabdi addoonka toobakeenkiisa ayuu ilaahay ka aqbalaa maa lam yuqarqir tusan dhuun yeerin qaaqda nafbaxa inta aan la gaarin ilaahay dadka wuu ka towbo aqbalaa subxaana wa tacaala rawaahu tirmidiyu xadiidkaa wariye wa qaala xadiidun xasan xadiid xasan ah waaye buu yidhi xadiisku wuxuu tilmaamayaa xilliga labaad oo ay qofka towbadu ka xirmayso waa markuu sakaraad ka gaaro sakaraadka marka lasoo gaaro towba ma laha walaysat itawba liladiina yacmaluuna asayi'aat xataa idaa xadara axadahum almowt qaala inii tubtu al'aan towba mala buu dhaha ilah subxaana wa sidaa darteed qofka intuusan qarqarada iyo dhuunyeer ka gaarin hadduu towbo keeno ilaahay towbada wuu ka aqbalayaa subxaanahu wa tacaala ilaahay wuu ka towbo aqbalayaa wa can zir ibnu xushin qaale wuxuu yidhi zir ibnu xubash waa nin taabici ah waxaan u tegay oo aanu imid safwaan bin casaalin radia allaahu canhu waa nin saxaabi ah safwaan waa saxaabi waxaa u imaanaya zir bin xubashin oo ah nin taabici ah as'aluhu anigoo raba inaan su-aaloon raba inaan weydiiyo can ilmasxi cala alkhufayn khufaynka masixitaankiisa kabahan buug kala dhaheen lagu socdee la masaxo markay waysqaadku kaa jabaan cilmigooda anigoo raba inaan bal wax ka ogaado ayaa ninkaa saxaabigaa u tegey faqaal wuxuu ii yidhi maa jaa'a bika yaa zirow zirow maxaa ku keenay maxaad iigu timid zirow ujeeddada aad rabta maxay tahay maa jaa'a bika maxaa ku keenay yaasir faqultu waxaan idhi ibtidaa'u lcilmi cilmi raadin baa i keenay waxaa gurigayga oo saxaabiyow aan kuugu imid cilmi doon baan ahay allahu akbar cilmi dalab ayaa i keenay faqaala markaasuu yidhi ina almalaa'ikata malaa'igtu tadacu way dejisaa ajanixatahaa garbaheeda liqaalibi alcilmi dadka cilmiga raadinaya cilmi dalabkay garbaha saa ugu harisaa waana ridaa raadi ahaasho ay ka raalli tahay bimaa yatlubu waxa uu dalbahayo waxa uu raadinayay cilmiga ah jacayl iyo raadi ahaasho ay u qabta darteed yaa markuu socdo iyo markuu jiifo iyo markuu fadhiyaba garbahay saa ugu dabooshaa malaa'igta waayo cilmi buu raadinayaa ninkan cilmi dalabka uu dalbaya darteed ayay malaa'igtu dhigtaa kuna gembisaa ay ku dabooshaa ajanixataha garbaheeda litaalibi alcilmi cilmi dalabka kan cilmiga raadiadi ahaasha bimaa yatalubu waxa uu dalbahayo ay ka raali tahay intaa markay isdhaafsadeen faqultu waxaan idhi buu yidhi sir baa hadlaye innahu sha'niya qad xagka waxaa ku soo laalaabtay qad xaka waxaa dhibay fii sadri laabtayda almasxu cala alkhufayn khufaynka masixitaankiisa kabaha khufaynka la dhaho masixitaankiisaa laabtayda dhibtay bacda alghaa'iti saxarada kadib iyo walbawli kaadida markii wiisqaadku kaa jabaan kaagana jabaan ghaa'id iyo bawl macnaha waa saxaro iyo kaadi wa kunta adiguna waxaad tahay safwaanow imra'an shaksi oo min asxaabi alnebiy nebiga asxaabtiisa ka mid ah sala allahu calayhi wasalam faji'tu waan imid as'aluka anoo ku su'aalahayee halse rufaynka la masaxa ah shay-an wax ka xusaaya war adaa saxaabi nebi ah war adaa asxaabtii nebiga la noolaa ah war safwaanow rasuulkii ilaahay oo wax ka sheegaya ama saka xusaya qufaynka masixitaankiisa marka suulida galee la saxaroodo ama la kaabiya kadib wax ma ka maqashay qaala safwaan wuxuu yidhi nacam haa haa maxaan u maqli waayey rasuulka asxaabtiisaan ka mid ahee kaana nebigu wuxuu ahaa ya'murunaa midna amra idaa kunna markaan nahay safaran sufran aw musaafiriin haddaan nahay kuwa saafiriin ah haddaan nahay kuwo musaafiriin ah idaa kunna haddaannu nahay safaran ama sufran safar haddii aan ku musaafiriin ama kuwa musaafiriin haddaannu nahay wuxuuna amri jiray anlaa nansica inaanan siibin khifaafanaa khufafyaalkeenna halaaata ayaamin saddex maalmood iyo walayaaliyahunna walayaaliya walayaaliyahun waan habeenadooda saddex maalmood iyo habeenadooda inaan intaan iska masaxno aan isaga tukano oo aanan siibin ayuuna amri jiray ilaa min janaabatin janaaba maahane janaaba haddayna asiibto waa qasab waa la siibayaa waayo qubays baa loo baahan yahay saddex maalmood intaan la gaarin haddii janaabo ku asiibta iyo wax qubays waajibiyada waa inaad siibtaa laakiin saddex maalmood qofka musaafirkii habeenadooda uma siibahayo ilaa wax uu iswaajibiyey maahane laakiin min qaa'iqin saxrlinkaadi wa nawmin iyo hurdaba nama amri jirin inaan markaa u siibno fa qultu waxaan idhi zirbaa hadalkii qaatay hal samictahu ma ka maqashay yadkuru rasuulka asagoo xusahaya fi lhawaa dooqa shay-an wax rasuulkoo hawada iyo balwadda iyo jacaylka wax ka xusaaya ma maqashay hawada waxay nafta hawaysato oo waxay daf jeclaysato waa dooq iyo balwad qaala nacam haa buu yidhi haa buu yidhi waan ka maqlay kunnaa waxaanu ahayn maca rasuuliillaah rasuulka micigiisa sala allahu calayhi wasalam fii safari safar ayaan kula dhex sugnayn fa baynaa waqti naxnu anagoo cindahu rasuulka agtiisa ah id naadaahu waxaa usoo soo qayliyo usoo dhawaaqay waxaa u naadiyey acraabiyun nin herbaadiye ah nabigaa nin herbaadiya ah u soo dhawaaqay bisawtin cod lahu asaga uu leeyahay jahwariyun oo dheer cod fog oo dheer ayuu ku soo qayliyey yaa muxammadu muxammadow uu qayliyey cod dheer jahwari ah ayuu ku soo dhawaaqay nebiga sala allahu calay wasalam saa loolama hadlo codkiina hoos u dhiga cinda rasuuliillaah waa soo marnay qur-aanka sidaa darteed baa nebi maxamed akhlaaqda iyo usluubta iyo sida loola hadlo si ka dugan buu markaa ula hadlay laakiin waa caraabi fa ajaabahu waa u jawaabay rasuulu ullahi sala allahu calayhi wasalam naxwan wax la mid ah min sawtii codkiisa cod kor ah yuu ugu jawaabay isagana haa ummu hee saasuu rasuulku yidhi haa ummu kaalay qaabawal maxaad u baahan tahay oon kuu qabtaa haa umu iqra'uu kitaabiya haa ummu hee kaalay qaabo saasuu rasuulku yidhi asagana faqultu lahu waxaan ku yidhi safaan baa dhahay ninkii herbaadiya baan la hadloon ku jeesto waxaan idhi wayxaka liibaantaadey awub hoos u dhig yarey min sawtika codkaaga war codkaaga hoos u dhig baan idhi fa innaka adiga cinda annabiy nebiga agtiisaad joogtaa sala allahu calayh wasalam waqad nuhiita waana lagaa reebay can haada arrintahay haddaad muslimiinta ka mid tahay waa laguu diiday inaad nebiga codka kor ugu qaadee hoos ugu dhig codka nebiga agtiisaad joogtaaye herbaadii waaye fa qaala wuxuu yidhi wallaahi laa aqdub allaan ku dhaartay u dhigi maayo buu yidhi ma yaraynaya codkayga hadalka badan wallaahi laa aqdub raaricin maayo hoosna u dhigi maayo qaala alacraabiyu herbaadiyii wuxuu yidhi rasuulka intuu u yimid almaru qofku yuxibu wuxuu jeclaanayaa alqowma qowm qof baa qof jeclaanaya ama dad buu jeclaana walamaa yalxaq bihim mana uusan haleelin weligii ma arkin meel ay joogaanna ma tegin iska jeclaanaya oo dhallinyaradii ciyaartoyda jeclayd ayagoon weligood arkin hamiga weyn u qabay aawayse kuwii nebi moxamed jeclaa sala allahu calayhi wasalam dad baa qoom jeclaanaya shakhsiga qof buu jeclaanayaa walamaa yalxaq mana uusan haliilin bihim ayaga maxaad ka dhihi lahayd qaala wuxuu yidhi annabiyu sala allahu calayhi wasalam almar'u u maca man axabba qofka uu jeclaaduu micigiisa ahaanayaa yowma alqiyaamati maalinta qiyaamo maalinta aakhiro qof allaala qof kasta qofka uu jeclaado ayuu micigiisa noqon aktarka haddaad jeclaata jilaaga ah in allaala meeshuu ahaadaad ahaan fanaanadda haddaad jeclaato meeshay ahaataad ahaan ciyartooyga haddaad jeclaato meel allaala meeshuu ahaadaad ahaan abuubakar haddaad jeclaato meesha uu ahaadaad ahaan nebi moxamed haddaad jeclaata meesha uu ahaadaad ahaanaysaa almar-u maca man axabba yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha maalinta qiyaamo qof kasta qofka uu jeclaaduu micigiisa ahaanayaa buu dhahay rasuulka sala allahu calayhi wasalam markii intaa laysdhaafsaday famaa saala kama uusan zuulin nebigu yuxadidunaa inuu noo sheekaynayou noo xadiidaynahayo xataa intii dakara uu noo xusay baaban albaab uu sheegay oo min almaqribi meesha qoraxdu ay ka soo dhacdo ay u dhacdo ku yaala masiiratu cardihi masiirkay inta loo socdo ow amase yasiiru uu u soconahaya alraakibu ninka gaadiid ka saaran fii cardihi albaabka cirdigiisa waa inta albaab ka furan dacalka garabka ilaa garabka inta u dhaxaysa albaabka ninka faras ka saarane raakibka wuxuu u soconayaa arbaciina aw sabciina caaman afartan ama toddobaatan sano allahu akbar waa albaabka cirdigiisa keliya ka soo bilow dacalka markuu albaabka la furo garabka ilaa garabka kale inta albaabka furan wuxuu u soconayaa ninka mtaqaanaa saaran raakibka ah ee gaadiidka saaran afartan ama toddobaatan sano qaala sufyaan wuxuu yidhi axadu aruwaad waa ruwaadda xadiiska werisa mid ka mid ahee qibala shaam dhanka shaam buu tilmaamay ila shaam baa a ah xigta maqribe khalaqahu allaahu ilaahay wuu khalqay tacaala amarkiisa sarreeyey yowma maalintiiba albaabkaa la khalqay khalaqa asamaawaati waalarda samaawaadkii arlada la abuuray maftuuxan maftuux waaye wuu furan yahay wuxuu maftuux u yahay oo loo furay litowbati towbaa loo furay towbaa loo furay laa yuqlaqu lama xiro oo la xiri maayo xataa tatluca ashamsu ilaa qoraxdu ay ka soo baxda minhu xaggiisa albaabkaa dhanka uu xigay qorax dhaca ilaa ay qoraxdu ka timaado maalin sida bari looga sugahayo iyo mashariq ay meeshaa ka soo dhalata ilaa heerkaa la gaarana la xiri maayo rawaahu tirmidiy baa xadiidka wariyey wakayrih wa qaala tirmidi wuxuu yidhi xadiidun xasanun saxiix waaye xadiidkuna wuxuu tilmaamayaa towba keenka iyo sida ilaahay nooga towba aqbalahayo in waqti towbada hal mar aan la xiraynin la gaaro ay qoraxdu ka soo baxdo meeshay markaa u dhacdo baabkii towbadaanu ku jirnaa weli balse meesha ha inoo joogto wabillaahi towfiiq wallaahu subxaanahu watacaala aclam